alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed w slama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey xadiiskii aynu soo maray xadiis abi hurayra ida maata alinsanu inqaطca camaluhu ila min halaaث sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau sheegay hadduu aadamigu dhinto ruux kastoo aadami ahi markuu dhinto inqaطca camaluhu camalkiisu waa go'aya ilaa min alaat saddex mooyaane saddex khaslo kama go'ayso xadiiskuna waa caam waxaa loo jeedaa kullu linsaan asha ku jirta waa istiqraaqiya marka haddii la odhan lahaa idaa maata kullu insaanin inqataca camaluh ila min alaat macnuu wuxuu noqon lahaa saxiix marka waa caam aadami oo dhan bay caam ku tahay ta kale istisnaa ka daba dhacay culammaduna waxay yidhahdeen alistisnaau micyaar cumuum istisnaagu waa miisaankii cumuumka lagu miisaamayay bimacnaa waa wixii cumuumka ku tusinaya saddexdaas lama go-ayaan iyagu sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah waxa bannaan in la jaro iyo in la rafciyo haddii la rafciyo waxay noqonaysaa hiya haddii saddexdu waxay tahay sadaqatun jaariya aw cilmun yuntafacu bihi aw waladun saalixun yadcuu lah mubtadaa loo qadarayaa hiya ah haddii la jaro waxay noqonaysaa bedel waa bedelu mufasal min mujmal oo salaas baa laga beddelaya sadaqadda jaariga waxaa loo jeedaa waqafka iyo waxyaalaha noocaasaa loo jeedaa ama masjid ha noqoto waqafkaasi ama ceel ha noqoto ama dhaam la qoday ha noqoto ama wadda la bixiyey ha noqoto ama guryo la waqfay ha noqoto ama beer la waqfay ha noqoto wahaluma jara kutub la waqfay kullu dalika waa soo geliya shayga labaad wuxuu yahay waa cilmi lagu intifaacay cilmi uu nashriyey oo dabadii lagu intifaacayna isaguna kama go-ayo inta lagu intifaacayo ajarka waa u soconaya ilaa intaa ajarka u soconaya cilmi liajli illaah ayuu u nashriyey kullu dalika camalladan waa in markaa camal saalixoo kasta waxaa loo shardinayaa ikhlaaska niya saxiixa loo shardinaya niyaduna waxay koobsanaysaa qasd almacbuud wa qasd alcibaada in macbuudka loo qasdo keligii oo allah keligii looga jeeday cid kale aan loo samaynaynin liajli illah faqad waa in loo samaynaya aw waladii saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya isaguna waa u soconayaa oo waa anfacayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxa waalidka ka anfacaya xagga ilmaha kuma koobna ducada oo ducada muslimiinta caamkiiba hadday ugu duceeyaan ducadaas waa anfacaysa biijmac almuslimiin wladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan waa duca anfacaysa waxaa laynagu sheegaya somaa ina anfacayso ya faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambika walilmu'miniina walmu'minaat rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina walmu'minaat yani waxa weeye ducooyinka caynkaasi qof kastoo muslima oo u duceeya waa anfacayaa maxaa weladka haddaa loo sheegay oo waxaa ka anfacaya ducada looga tilmaamay iyadoo ashyaa kaleba ay ka anfacayaan hadday sadaqo tahay iyo hadday kheyrkeed tahayba bal ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen hadduu marka waalidku marka uu ilmaha e, doonaayo inuu marka ilmo dhalo uu uga jeeday ilmo saalixa inuu noqdo khayrkana kula dadaalay wax allo wuxuu khayr cimrigiisa sameeyo waalidkana in la eg baa loo qoraya xadiiska ibnu maajahna waa laga daliishaday aw waladan tarakahu aw waladan tarakahu ilma uu ka tegayna isaguna wuu anfacayaa duca ma sheegin marka iyadoo waladka camalka uu la yimaado waxa waalidka anfacaya aynay duco ku koobnayn ahlucilmigu waxay dhahen waxa ducada loo sheegay muhimmadda weyn ee ducadu leedahay waayo ducada aad baa nafcigeedu u weyn yahay waana fududdaho qof weliba waa awoodi karaa haddii la yidhahdo waalidkii sadaqaad ha loo bixiyo oo waxa loo waqfo dadku ma wada kari karaan qaar baan quudkii maalintiisa haysan laakiin ducada mid waliba waa kari karaa marka nafciga weyna ay leedahay iyo fudaydkay dadkao dhan u wada fududdahay daraaddeed baa si gaara loogu xuso oo loogu sheegay saasay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen waana waadix abu daawuud soo wariyey waxa uu sheegaya qof jannada ku jira ayaa darajo sare loo qaadaa markaasuu wuxuu yidhahdaa ilaahayow tani xagga iiga timi tani xagga iiga timi markaasaa waxaa lagu yidhahdaa biistikfaari waladika lak waxay kuugu timi inuu markaa ilmo aad dhashay oo ubadkaagii ka mida tafiirtaadii uu ku soo duceeyey oo ilaahay dembidhaaf ku weydiiyey taasaa keensatay darajada in sare lagu qaado ya shay naafica marka ducada in lagu dadaalo qofku naftiisa uu u duceeyo oo ilaahay u baryo waalidadii u duceeyo ama ha noolaadaan ama ha dhintaan maaha keliya markay waalidadu dhintaan in loo ducaynaayo xataa iyagoo nool waa inaad u ducaysaa waxay ka mid tahay min birihim samafalka labada waalid loo samafalaayo ayay ka mid tahay ducada loo ducaynayo ama ha noolaadaan ama ha dhintaanbe aayaddan suuratu israa ku sugan lafteedu waxay daahir ku tahay iyagoo nool nooli loo ducaynaayo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa waayo siyaaqa aayaddu waxay sheegaysay yacni waxa weeye in Eh, haddii labadii waalid mid aad soo gaadho ama labadaba soo gaadho inaad marka waxa hadal xun aanad ku odhan aad cuquuqi iska ilaaliso oo aanad uf ku odhan falaa taqul lahumaa uffin yacnii uf ku odhan kadib baa markii dambe waxa la yihi qul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sahiira marka daahir waxay ku tahay iyagoo noolba in loo ducaynaayo marka ama ha noolaadaan ama ha dhintaan dhintaanbe waa in loo duceeyaa waliba dhallinyarada waxaa dhacday inay iska ilaawaan waalidada khaasatan haddii aynay markaa hadday hore u dhinteen oo kale waxaa dhacday inay iska ilaawaan waxaa fiican maalin kasta inuu waalidadii u duceeyo ya bacdu salaf waatay yidhaahdeen ruuxa shanta salaadood tukada waalidkiina habeenkiiyo maalintii shan goor u duceeya habeenkiiyo maalintii shan goor u duceeya shukrigii ilaahay iyo shukrigii labada waalidba waa gute an ishkur lii waliwaalidayk ya marka maalin kasta inuu u duceeyo ayaa marka waxawa fiican qaala bacdu ahli lcilmi hadihi salaasu laa tajtamic ila lilcaalimi albaadiri licilmi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen saddexdan khaslo laa tajtamicu kulmi mayso ila lilcaalimi caalimkii mooye cid kale u kulmi mayso caalimkaasoo albaadili bixiyey licilmihi cilmigiisii bixiyey oo dadka ugu deeqay kaasaa saddexdan sifa u kulmaysa fabadluhu sadaqa bixintiisuu cilmiga bixiyey waa sadaqo yuntafacu biha lagu intifaacayo waalmutalaqi laha ibnun lilcaalimi ka cilmiga kala kulmay ee ka qaatayna ilmo uu dhaloo kaluu ka dhigan yahayoo caalimka markaa yani walag buu u yahay oo xaggii cilmiga ugu yahay oo culamada waxa la yahay waa aabaa'ul ularwaax yani nafaha ay markaa aabbayaal u yihiin halka aabbayaashuha marka ay u yihiin aabaa'ul ajsaad jidharhka marka waxa weyan ay u yihiin aabayaal yacni maadaama ruuxdii iyo naftii ay barbaarinayaan oo tarbiyaynayaan oo cilmigii ay barayaan wixii wanaagsanaa u sheegayaan waxa xun ka reebayaan culammadii yacni waxay yihiin aabaa'ul arwaax saasay ahlucilmiga qaarkood yidhahdaan fii tacallumihi calayh barashadiisa markaa uu cilmiga baranaayo ayuu markaa ibni u noqonaya ayuu ibni u noqonaya ducadu u dacayeeyaana waxay noqonaysaa waa ducaau yani walad marka waxay ku awileen in marka laga tilmaamaayo xaggii marka caalimka marka in looga jeeyo laakiin sida saxiixa ah ee xadiiska daahirkiisa uu yahay ibnu cuthaymiinna waa baraarujinayaaye waa in marka waxa weeye macnahaasi maqsuudkii nebiga sala allahu aleyh wasalam inaanu ahayn marka la fasiraayo aayaadka qur'aanka ama axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam macno kasta uu aqbali karo o ixtimaali karo mujarad ixtimaal in layskaga fasira ma ah ee macnaha daahirka ee soo degdegaaya ee loo filaayo inuu yahay muraadkii ilaah iyo muraadkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo allah iyo rasuulkiisu inay uga jeedeen macnaha in lagu fasiro weeye ee alfaadu aqbali karto loo awili karo laakiin maqsuudkii aan ahayn aan muraadkii ilah iyo muraadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam ahayn lagu fasiraa ma banaana marka sida saxda ah waladka loogama jeedo waladu tacliim ee waxaa looga jeedaa waladu nasab ilmihii nasabkaa baa looga jeeda ibnu cusaymiinna waa caddaynaya raximah llah sadaqadana waxaa looga jeedaa waa waqafkii weeye uu sameeyey isaguna waa anfacaya wakada haddii waqafyo loo sameeyana waa la mid oo waa anfacaya ahlu ahlucilmigu waxay isla ogol yihiin sadaqaadka loo bixiyo dadka dhintay ee amwaadda ah inay anfacayso ajarkeeda ay helayaan bay ku ijmaacsan yihiin culammadu isla ogol yihiin marka sadaqadda iyo ducada mid walba waxa weeye si caamay u anfacaysaa ciddii waxa weeye marka loo loo sameeyo ducada qofkii muslime kastee loo duceeyo ducadu waa anfacays waana u tegays waa ijmac wakada sadaqaduna waa saasoo kale calamo badan baa ijmaca soo naqliya sadaqada haddii ubadkiisa cid ka mida ah ay u bixisayna iyada axaadiis sariix ku ah baa ku soo aroortay cilmiga lagu intifaacay ee uu ka tegay isaguna waa saasi leeg sadaqada jaariyadii inta waxaweeye lagu intifaacaayo baa nafcigaasi u soconaya masal ceel buu qoday ceelkii buu waqfay berkad buu sameeyey waa waqfay inta laga cabbaayo lagu intifaacaayo ajarkaasi waa u soconaya masjid buu dhisay inta lagu tukanayo ajarkaasi waa u soconaya wadduu sameeyey biriij buu sameeyey wadduu bixiyey muslimiintii baa ku intifaacay inta lagu intifaacayo ajarkaasi waa u soconaya ajarkaasi waa u socnay waa saas yada wey faxris calaa hadihi alxilyati fa hiya ra'su samarati cilmik sheikhu waxau uhi raximah ullah ku dadaal calaa hadihi alxilyati sifadan ku dadaal fa hiya ra'su samarati cilmik cilmigaaga midhihiisa ta ugu sarreeya ee ugu markaa madaxda u aawiyaan yacni cilmigii in markaa waxaa la sadaqadaysto la bixiyo ile wuxuu kugu yidhi addi akaata addi zakaata alcilmi zakada cilmiga bixi zakada cilmiguna waxay tahay waa cilmigii dadka in wax looga deeqo oo waxa weeye la baro weliba lagu baro bilaash yani iyadoo markaa ajarun ilaahay laga doonayo lagu baro yani waxaa ku sugan marka waxa weeye fadli aada u weyn ayaa ku jira ayaa ku jira marka sifada uu leeyay ku dadaal waxa weeye waa zakada cilmiga in la bixiyo walisharafi alcilmi fa inahu yaziidu bikasrati alinfaaq sharafta cilmiga daraaddeed fa inahu cilmigu yaziidu waa kordhayaa bikasrati alinfaaq bixinta faraha badan lee la bixiyo cilmigii ee lagu deeqo buu ku siyaadayaa ku kordhayaa ku kobcayaa wa yanqusu waa nuqsaamaya hoos buu u dhacayaa maca alishfaaq baqashada laga baqo cilmigii in markaa la bixiyo laga baqaa yani wuxuu u jeedaa in cilmigii la bixin waayo oo dadkii marka waxa loogu deeqi waayo waa ku nuqsaamaya ya ishfaaqa asalahaan waxaa la yidhahdaa baqashada ayaa la yidhahdaa marka in waxaweye laga baqo in cilmigii la bixiyo bimacnaa la bixin waayo oo lagu deeqi waayo oo dadkii lagu sadaqadaysan waayo waa ku nuqsaamaya cilmigu hoos buu u dhacaya wa aafatuhu lkitmaan dhibaatada cilmiguna waa qarinta la qariyo aafada marka cilmiguna waa qarinta la qariyo wey marka cilmiga in la qariyaana ma bannaano in la qariyaa ma bannaano in lagu deeqaa walaa yaxmilka dacwa fasaadi الzamani wagalabat اlfusaaqi wa dacfu ifaadati الnasixati can waajib aladaa'i waalbalaaq walaa yaxmilka yayna kugu xambaarin dacwa fasaadi zamaan wakhtigii inuu fasahaaday oo kharribmay sheegashada la sheeganayo wa ghalabatu alfusaaq iyo dadka faasiqiinta ah ee cusaadda ah yaan sharciga waajibaadka sidooda u raacayn sharciga sidiisa ugu qumanaanayn ee cisyaanka iyo dembiyada iyo fisqiga la imanaya inay farabateen oo haalib noqdeen yeenay kugu xambaarin wa dacfu ifaadati nasiixa nasteexadii inay wax tarayso oo dadka wax u faa'iidaynayso oo nasteexadii ay qaadanayaan inay hoos u dhacdo oo daciiftay yaynay kugu xambaarin can waajibi aladaai waalbalaaq ay can tarki waajibi aladaa'i waalbalaaq inaad ka tagto gudashadii cilmiga aad gudanaysay dadkana gaarsiinaysay waajibkeedii inaad ka tagto yani kuu kalifina kuu xambaarin can tarki min baabi xadfi lmudaaf fain facalta fahiya faclatun yasuuqu calayha alfisaaqu adahab alaxmar haddaad samayso sidaas aad tia nasteexadu waxba tari maysa iska dah faasiqiintii baa farabatay ee iska dhaaf wax sheegaba wakhtiga kharriban yi naftaada iska laasim adigu iska cibaadayso dadkana shaqadooda ka bax fahiya faclatun yasuuqu calayha alfusaaqu adahaba alaxmar waa ficil ay u keenayaan dadka faasiqiinta ay u keenayaan dahabka cas bimacnaa waxa weye taasoo kale hadday helaan oo ka aamusaan dadka wax sheegayaa waa arin aad iyo aad ay u jecel yihiin hadday heli lahaayeen dahab cascas bay ku iibsan lahaayeen buu kuleeyihi ya haddii la yidhaahdo waxa weeye dadkii fisqigii baa farabata ee farahaan ka qaadno waxay doonaan ha sameeyaan inaguna aan iska cibaadaysanno nafteennun aan yacni markaa eh, ku dadaallo dadkana yaynaan xaalayn arrin ay markaa dadka faasiqiintii ka helayaan weeye hadday helayaan way iibsan lahaayeenba liyatima lahum alkhuruuju cala alfadiila si uu ugu dhammaystirmo yaga ayay markaa dahab ku bixin lahaayeen alkhuruuju bixitaankaay ka baxayaan cala alfadiilati waxa wanaagsan ay ku baxayaan may khilaafayaan wa rafcu liwaa'i aradiila iyo sida markaa waxaa calanka liidashada alradiila wa didu alfadiila ya yacani waxyaalaha marka waxaa liita ee fadligii ka horjeediya wanaaggii calankeediina si ay markaa waxa weeye sar ugu qaadaan waa tacbiir adabi ah tacbiir adabi khulaasada uu sheikhu sheegaya waxay ku saabsan tahay cilmiga sharaftiisu waa yahay yacni barako badan buu leeyahay sheegista cilmiga la sheego oo la gudbiyana cilmigu waa ku kobcaa waa ku siyaadaa haddii cilmigii waxaa la bixiyo lagu deeqo waa siyaadaya ya haddii la sheegi waayona waa nuqsaamaya hoos buu dhacaya yaziidu bikasrati linfaaqi yani wuxuu ku kordhaa bikasrati alinfaaqi minhu wa yanqusu bihi in kafan shadadha yacani marka uu sheegayo wadaadkii albiiri wuxuu odhanayaa haddaad marka waxa weeye cilmigii ku deeqi weydana waa nuqsaamaya marka macnaha noocaasa ayuu ku ishaaraya isaguna ku tilmaamaya cilmigu waa fara ku hayn hadday tahay barashadiisa iyo baristiisa mid walba hadduu qofku iska daayo intii horena waa ilaawaya waxna ma kororsanaya mainu qofku maalin kastaba wax siyaadsadaa maalin walba wax korsadaa cilmigina ku deeqaa dhigista uu dhigaayo cilmigii oo wuxuu bartay uu sii gudbinayo aqoontiisi waa kusii siyaadaysa masaa'il baa ishkaal gelinaysa waxbuu baadhayaa waxbuu baxsinayaa yani waxa waxaanu ogeyn buu ogaanaya ishkaallaa ku imanaya ishkaalkiibuu jawaab u baahanaya waa midda kale ilaahay baa u barakaynaya ya ilaahay albaraka min allah barakadu xagga ilahay bay ka ahaatay marka waxa weeye sidaa ugu deeqo cilmigii allah waa u barakaynaya barista uu dadka cilmiga baray ama cilmiga uu ku deeqay ee ajarkiisa u soconayo siyaalo kala duwan bay markaa ku imanaysa waxaa ka mid a ah kutubaha la qoro haddii ilaahay u sahlo inuu kutub qoro oo kutubtii lagu intifaaco la akhristo oo cilmi lagu intifaacay ajarkiisu waa u soconaya inta kitaabka la akhrisanayo waxaa ka mid a ah inuu markaa kutub duubo oo hadda aalaadkan cusub ee soo kordhay intuu ku duubo yacni dadka ay dhegaystaan intay dhegaysanayaan oo ku intifaacayaan oo ay wax ka faa'iidaysanayaan ajar baa uga soconaya hadda maarata waxaa leeyahay mas'alo keliya uu sheegay dee in malyan qof ay ka faa'iidaystaan baa laga yaabaa malyankaba ajar baa uga imanaya malyankaba ajar baa uga imanaya bal ka warran culammadii markaysaa waxaan waayadii hore kutubaha qortay ee yacni markaa waxa qarniyada faraha badan leh kutubtoodii lagu intifaacay cilmigii bay ururiyeen jamciyeen istimbaadeen ya kutubihii marka ay qoreen baa laga faa'iidaysanaya ya axaadiistii ay soo wariyeen ee nabiga ka soo wariyeen ay sii gudbiyeen ayaa intaa la akhrisanayaa dad ba hadda waxay dhaleecaynayaan oo ay markaa afka ka dhigi waayeen abu hurayra ayay dhaleecaynayaan abu hurayrana waa saxaabigii ugu axaadiista badnaa axaadiistu nebiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam ay dadka soo gaadhsiiyey ya yacni barakadii ducada nebigu u duceeyey ayaanu sidaa ku helay markastoo la yidhaahdo can abi hurayrata radia allahu canhu annahu qaal qaala rasul lah sala allahu alay slam kada wakada oo masale nebiga uu ka maqlay uu e, sii gudbiyey cidi ay sheegto ama ka faa'iidaysato ama ku camal fasho ashar baa uga noqonaya ya marka waxaa weeye culammada nafci badan ayaa uga imanaya oo sababta nebigu u yihi calayhi salaatu wasalaam fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum caalimku mudnaanshuhu ka leeyahay caabidka hadda lama odhan faasiqa ya caalimku siduu caabidka uga mudan yahay ka ilaahay caabudaaya waxay ka dhigan tahay sidaan anigu uga mudnahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka idinku hooseeya haddaad saxaabada tihiin ka idinku derajada hooseeya sidaan uga mudnaho uga koreeyo saasoo kale caalimkuna caabidka uga koreeya sababtu maxay tahay caabidka cibaadadiisu nafcigiisu isaguu ku kooban yahay waa qaasir cibaadadiisu isagay anfacaysaa caalimkana nafcigiisu waa tacadiyaya oo dadka kale u tallaabaya dadkii buu cibaadaadkii u saxayaa siday u cibaadaysan lahaayeen buu barayaa caqiidadii saxda ahayd buu barayaa waxaa xalaasha iyo waxa xaaraanta u kala sheegayaa masaa'isha ishkaalgeliyuu uga jawaabayaa ya yani waxa weeye dee nafcigiisii dadku u tallaabaya u gudbaya marka ashrada la duubay waxay soo gelaysaa cilmigii laga tegay ee lagu intifaacayey waxaa soo gelaya arday uu waxbaray inta iyaguna cilmigaas sii gudbiyeen ee cidda markaa iyaga ka sii barataana ya walow toban dabaqaba ha ahaato oo kala dambeeya ku sii baray ku sii baray kuu sii baray ku sii baray nafciga ajarkaasi waa u imanaya ya mar walbana waa labanlaabmaya marka waxa wey waa cadiim waa weyn masalada kale uu sheegay sheikhu waxay tahay nasteexada inaan la yska dayn oo aan loo daynin faasiqiintii baa farabatay iyo nasteexadu waxba tari maysa iyo wakhtigii zamankii baa kharibmay ha u dayn qul kalimatak wamshi kelmaddaada dheh daedna iska socdo inay qaadan waayaan kuma saarna yacani bes adigu marka waxa weyaan sheeg haddii waxa weeye ay qaadan waayaan ajarkaagii adigu aad leedahay dimadaadina beri bay noqonaysa ya dimadaadina beri bay noqonaysa aadaabtii uu ka warramaayo shiikhu fasalkii aynu ku jiray altaxalli bilcamal wuxuu keenay qodobka lix lixiyo afartan cizat alculamaa yacni sharafta culammada iyo in waxa markaa hooseeya ay iska ilaaliyaan iyo waxa liita waxa sharaf ridaya inay iska jiraan altaxallii bicizati alculamaa in laysku qurxiyo sharaftii culammada siyaanat alcilmi wa tacdiimuh waa ilaalintii cilmiga la ilaalinaayey wa tacdiimuhu la weyninaayey cilmiga wa ximaayatu jinaabi cizihi wa sharafihi iyo marka waxa weeye sharaftiisa dhinaceeda dhinaca sharaftiisa in la ilaaliyo iyo wa sharaftiisa in la ilaaliyo wa biqadri ma tabdulhu fi hada yakuunu lkasabu minhu wa min alcamali bih qadarkaad ku bixiso inaad sharafta cilmiga ilaalisana yakuunu lkasabu minhu wa min alcamali bih ayuu noqonayaa kasabka cilmiga laga kasbanayo iyo camalfalka cilmiga lagu camalfalayo waxaa laga kasbanaya u noqonaya yani cilmiga in la aqoonsado kasabka laga kasbanayo iyo camalfalka in lagu camalfalo waxaa laga kasbanayo wa biqadri ma tuhdiruhu yakuun lfawtu wa biqadri ma maa tuhdiruhu waxaad markaa waxa weeye daadinayso ama markaa burinayso oo sharafta cilmiga ka mida iyo ilaalinta cilmiga ka mida intay la-eg tahay baa yakuunu lfawtu uu noqonayaa tegista cilmigu ka tegaysa bimacnaa cilmiga sharaftiisa haddaanad ilaalin yacni qiimihii cilmigaa kaa tegaya ixtiraamka cilmiga la ixtiraamayo oo la qadarinayo ayaa marka uu noqonaya nafciga cilmiga ee qofka ku sugnaanaya haddii cilmigii uu sharfo oo qadariyo qofku ou ixtiraamo intifaaciisa cilmigu waa badnaanaya hadduu cilmigii qadarin waayo oo sharfi waayona barakadii cilmigu markaa kuma duxayso oo munaasabada mid kale xoogaa ku tacalluqda oo aan iyada lafteeda ahayn haddaynu sheegno waxay ku tacalluqaysaa ixtiraamka cilmiga la ixtiraamayo ama la qadarinayo kutubaha uu cilmigu ku qoran yahay waa in la ixtiraamaa oo la qadariyaa waayo waa tacdiim shacaa'ir illah waa tacdiimu lishacaa'ir illah waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub kii shacaa'irta ilaahay weyneeya weynaynta shacaa'irta ilaahay la weynaynaya waxay ka mid tahay taqwada qalbiyada waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbih marka waxa ilaahay xurmeeyey iyo shacaa'irta ilaahay waa in la ixtiraamaa la qadariyaa la maamuusaa kitaabka qur'aanka ah ama kutubahaba waa inaad ka tallaabsan haddii lakiin ixtiraam aad ixtiraamayso waa inaad ka tallaabsan ya meelaan munaasib ahayn inaadan dhigin waa inaan cadhufta ku rogin dadka qaar waxay caado u leeyihiin fartooda intay carabka saaraan inay sidaa ugu rogaan munaasib maaha ya candhuuftii dadku waa dhibsadaan iminka qof hadduu fartiisa marka carabka saaro u dhabankaaga doono inuu mariyo waad dhibsanaysaa dee sidaa marka u dhibsanayso ee dhabankaaga inuu mariyo aanad ugu ogolayn ha u oggolaani inaad eh, mariso marka waxa kitaabka ama kitaabka ku rugto ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen inay xaaraan tahay ya inay xaaraan tahay bay sheegeen kitaabka alfiqhu cala almadahib alarbaca wuxuu qorayaa in waxa weeye marka farta lagu qooyo carabka oo xaashida qur'aanka lagu rogaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn marka waa ixtiraam la ixtiraamayo cilmigii hadduu qofku markaa cilmigii ixtiraamo oo qadariyo barakadii cilmiga waa helayaa laakiin haddaanu cilmiga ixtiraamin cilmigu ku duxi maayo walow aada ha u akriyo ya nafciga cilmigu kuma duxayo tacdiimka cilmiga la weyneynaya waa muhim cidda cilmiga xambaarsan in la weyneeyaana waa muhim ina min ijlaal illahi ikraama di shaybati lmuslim waxaamil alqur'aani hayr alqaali fiihi waljaafi canhu waa xadiis laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi weynaynta ilaahay la weynaynaayo waxaa ka mid a ah ikraama di shaybati lmuslim qofka cirada leh ee muslimka ah in la sharfo yacni da' badan buu jiray diinkuu ku ciraystay cibaado iyo xasanaad buu la imanaayey ya in dadka da'da yar ixtiraamaan oo qadariyaan waa arrin muhima ah. weynaynta ilahay la weynaynaya ka mid tahay wa xaamil alqur'aani hayr alghaali fiihi waljaafi canhu iyo kii qur'aanka xambaarsanaa ee aan qur'aankii guluwina ku samayn oo ku talax tegin kana gaabin kaasna in la ixtiraamaa waxay ka mid tahay weynaynta allah la weynaynayay ka mid tahay xadiis kale wuxuu sheegay xadiiska sheekh albani waa taxsiininaya xadiis kale wuxuu sheegay laysa mina man lam yarxam wa wayuwaqir kabiirana wayacrif licaalimina xaqahu xasanahu alalbaaniyu nagama mid aha ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi nagama mid aho dayru naga yahay oo bimacnaa hadigayaga iyo waddadayada qumman ma hayo kaan kaayaga yar u naxariisan oo kaayaga weyn aan xushmayn oo qadarin oo caalimka yagana aan u aqoonsano u garan xaqiisa kaasi nagama mid aho bimacnaa waddadeeda wanaagsan ma hayo marka tacdiimka cilmiga ayay ku tacalluqdaa taa lafteeda walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcasiizi alxakiim tab nooma sugnaan walaa quwata tamarina nooma sugnaan iyo awood ila billaahi ay ila biicaanat illaah xaal axwaasha ka mid a nooma sugnaan xaalaannu ku ladhannahay mooyaane oo ku dheehannahay kaalmada ilaahay allah kaalmadiisa allah allahaasoo alcasiisi kii haalibka ee gacan sarreeyey ahaaday ee alxakiimi xikmadda badnaan yani tab aanu ku awoodno xarako iyo dhaqaaq ama xasilooni ama awood markaa ama xoog aanu markaa waxa weeye ku samayno yacni markaa dhaqaaqa ama xasilooni nooma sugnaan inu ilaahay lagu kaalmeeyo mooyaane ayu xaraka iyo ayu sukuun wax kastoo la samaynaayo haddaan allah noogu kaalmayn ma awoodi karo cumuumkaasaa fiican ama sida markaa mashhuurka ay u fasiraan bacdu mashaayikh ay yidhahdeen laa xawla lana can macaasi illah walaa quwata lana biaacati illaah ila billaahi alcasiizi alxakiim oo marka waxaa lagu koobo xawlkana in eh, tab lagaga baxsado macaasida iyo tamar iyo awooda lagu awoodo daacada midna ma inuu allah nagu kaalmeeyo mooyaane macnahaas wuxuu noqonayaa qaasir waayo camalka uu ruuxu la yimaadaa dee taaco iyo macsi oo qura maaha waxyaalo mubaaxaadaa jira waxyaalo adduunyaabaa jira marka in la caam yeelo la yihahdo shaynaba ma tab iyo tamartoonna uma awoodayno aya shay wuxuu doona ha noqdee inuu ilaahay nagu kaalmeeyo mooyaane macnahaas caamka ah ayaa markaa fiican wa calayhi faxdar an yatamandala bika alkubara oo calayhi marka saa lagu socdo oo sharafta cilmiga in la ilaaliyo ah faxdar waxaad ka digtoonaataa an yatamandala bika alkubaraa inay isku kaa masaxaan kuwa waaweyni ama madaxdoo kale iyo tujaarta iyo inay kaa dhigtaan marka waxaa mindiil ay isku masaxayaanoo marka waxa wasakda iskaga biiyaan saasoo kale inay kaa dhigtaan iska ilaaliyo atamadul waxay noqonaysaa min dilkii in marka waxa ayaa ficil laga sameeyey inay isku kaa masaxaan oo bimacnaa sida marka waxa tuwaalkii la isku masaxayo kale inay kaa dhigtaan kuwa waaweyne iska ilaalin waxaa loo jeedaa danahooda liita iyoyna adiga ku adeegsanin waxaa dhici karta in waxaweye madaxda qaarkood wakhtiyada qaar ay adeegsadaan yacni bacdu mashaayikh oo ay yidhaahdaan waxaan sameeyo sidan sameeyo sidan yeel oo waxa weji u samee saaya saasaan yeelay dabeedna wixii baa laga yaabaa bikayri xaqin inuu ku daafaco ya oo dee marka waxa weye si aan sax ahayn wixii uu doono weji inuu u sameeyo wixii aan weji lahayn waxaan weji lahayn in weji loo sameeyo maaha waayo de cidnaba macaasi in lagu aeeco maaha macaasi in lagu aeeco cidnaba maaha laa taacata limakhluqi fi macsiyati alkhaaliq marka cisyaanka khaaliqa la caasiyayo makhluuq laguma ateeci karo waayo dee amarka ilaahay baa amar kastaba ka weyn in horay ka sheegeen yacni amarka amar baa ka horreeyey oo markay noqoto dee amarka ninka madaxda ah iyo amarka ilaahay keebaad raaci dee amarka ilahay raac amarka ilaahay raac yacni saas yada aw yamtatiaka sufahaa ama inay marka waxa weeye inay markaa dadka sufahadee liitaa inay rakuubkaaga dhigtaan danahooda ma aha yacani taa ka digtoon almataaya waxaa la yidhaahdaa waa duudkan marka waxa rakuubka laga dhiganayo mataaya dawaab ya faraska ama awrka rakuubka laga dhiganaayo dhabarkiisa ama dushiisa ayaa la odhanayaa marka waxa mataaya waa jamc waa jamcu mata markaa inay kugu dullaalaan oo kaa dhigtaan rakuubay markaa danahooda ku fuulaan bimacnaa ku adeegsadaan ama ku sallaansadaan taasna ka digtoona fatulaayina dabeed aad u dabciso fii fatwa aw qadaa'in aw baxsin aw khitaabin aad u dabciso fii fatwa fatwo shay aan sharcigu dabcin aw qadaa'in ama xukum aada u dabciso oo sidii cadliga ahayd aanad marin aw baxsin ama mas'alo baaritaankeeda iyo baxsinteeda inaad u dabciso aw khitaabin ama hadal waxaa loo jeedaa shay aan sharcigu debcin marka hore dabca ashyaada waa la rabaa in wax la debciyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi markuu la hadlaayey labadii saxaabi ee mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira yani fudaydiya umuuraha walaa tucasira ha adkaynina wa bashira bushaareeya walaa tunafira dadka ha didinnina wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcasuu mucasiriin waxaa laydinsoo diray oo laydinsoo saaray saxaabadu la hadlayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam idinkoo yacni wax fudaydinaya laakiin idinkoo wax adkaynaya laydinma soo saarin nin reer miyiya ayaa masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid masjidka nebiguna calayhi salaatu wasalaam gogol ma lahayn wuxuu ahaa ciid sibidhna ma lahayn ninkii reer miyiga ahaa masjidka gudihiisu ku kaajiyey markaasaa saxaabadii ku qayliyeen ya markaasaa nebigu yidhi sala allahu alay slam u kaadiya waa ka celiyey kaadidiisii iska dhamaystay meeshuu ku kaajayaa waa masjidkii rasuulka gudihiisa calayhi salaatu wasalaam maaha dabadiisa waa gudaha saxaabada ku qayliyeyna dee waxay samaynaya inkaar munkar masjid baa in lagu kaajaa waa shay munkara masjidka nebiguna dee waa yacni waa masaajidda ugu fadliga badan uu ka mid yahay marka munkar inay inkiraan bay doonayaan shay shareecadu diidday bay isleeyihiin markaa ku inkara man ra'a minkum munkaran haddama arrinta laakiin maadaama suuradan ay dhib ka badani ka iman karto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi u kaadiya oo daaya dacuu daaya waa la daayey kaadidiisii u dhammaysta kadib uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam masjidku inaan kaadi lagu kaajaa munaasib ahay saxaabadiina wuxuu amray wadaan biyaa inay soo qaadaanoo meesha ku shubaan wadaantii biyahayd baa lasoo daray waa lagu shubay dee markaa waxa meeshana waxay noqotay nadiif saasay ku noqotay laakiin haddii markaa waxa weeye saxaabadaasi ay soran lahaayeen khasab ku joojiya waxaa suuroobi kari lahayd inuu isagoo kaadidu ka socoto la carcararo marba gees la tago hal wadaan markaa kuma fillaateen wadaanmo fara badan bay u baahan lahay sacaynkaa maa ya meel keliya markan kaadidu ku dhacday meeshii keliya biyo ka badan baa dee lagu shubay oo dabeedno markaa wadaan keliya ku filaatay laakiin hadduu la carcararo waxa weeye wadaan keliya kuma filaatay waa midda kale waxaa suuroobi kari lahayd ninkani inuu dee cadhooday inuu cadhoodaa dhe suuroobi kari lahayd waa ninkaa dee isyidhi waxa weeye masjidkaas gudihiisa iskaga kaad insankiisaba cidi qabatay maa war meesha lagu cashuuraya waa maxay inuu yahay diinkaba inuu ka baxo baa suuroobi karnaha shayga markaa munkarba ha la bedelaya haddii dhib ka badani ka iman karo ya haalibu danni ay tahay dhibaato ka badan inay ka imanayso laa yajuusu inkaaru inkaarkiisu ma bannaano inkaarkiisu ma bannaano waxaynu u jeednaa almuhim wixii sharcigu fudaydiyey in la fudaydiyo waa shay sharci ah laakiin shay aan sharcigu fudaydin in lagaa doono inaad fudaydiso dee waxay noqonaysaa nooc inxiraafa bay noqonaysaa ta uu diidaya waa taas walaa tasca bihi ilaa ahli dunya cilmiga markaa waxa weyaan ha ugu markaa roorino ha ugu socon adoo cilmiga sallaansanaya dadka adduunyada u ehelkaa ah. oo cilmigii dee waxa ku weydiisan bimacnaa inaad markaa waxa weeye dadka asxaabu dunya ah ama madaxa ama markaa tijaara ama cid la mida inaad cilmigii u sallaansato yani marka waxa sharaftii cilmiga inuu munaasib u ahay walaa taqif bihi cala actaabihim xatabadahooda ha istaagin oo marka waxa weeye madaxda marka waxa inaad markaa xatabadahooda tagto adigoo adduunyo ka doonaya dee wax fiican ma walaa tabdulhu ilaa gayri ahlih cilmigii ha ha siinin cidaan u ehelahayn wain caduma qadruh qadarkiisa iyo sharaftiisa haba weynaatabee haddaanu cilmigii u ehelahayn yani cilmiga ha ugu deeqin wamatic basaraka wa basiiratika biqiraa'ati ataraajimi waasiyari lia'immati lmadow wamatic ugu raaxe basaraka araggaaga wa basiirataka iyo aragtidaada qalbiga basiiradu waata qalbiga biqiraa'ati ataraajimi tarjamooyinka culammada inaad akhrido ataraajim waa bikasri iljiim sida marar badan aynu soo sheegnay waa tarjama taraajim saas wy tarjuma ma aha mufradkeedu waa tarjama ka daxraja tarjama tarjamatan jamaceeduna waa taraajim maha taraajum waa bikasri iljiim laakiin haddii waxa weeye taraajum la yidhaahdo waxay noqonaysaa masdar laakiin markan kale waa jamac taraajim markay tahay jimka hoos dhigay tarajamuu taraajuman way isshiideen bay noqonaysaa marka macnuhu macno faasidood de sax kumaha marka jiimku waa hoos dhigay biqira'ati taraajimi yani taarikhaha culamada in la akhriyo iyo wasiyari siirooyinka lia'immatin madow imaamyaal tegey bimacanaa culamadii hore siirooyinkoodi iyo taariikhdoodii akhri oo ugu raaxee araggaaga iyo indhahaaga qalbigaba tara fiiha badla alnafsi fii sabiili hadihi alximaaya waxaad arkaysaa aad ku arkaysaa taraajimtaas iyo siirooyinkaas badla nafsi nafta in lagu bixiyo fii sabiili hadihi alximaaya ilaalintaa waddadeeda yacnii ilaalintaa cilmiga sharaftiisa la ilaalinayo inay markaa waxa weeye aada markaa waxaweyn yacni nafta ugu bixiyeen oo ugu dadaaleen laa siyama man jamaca muhulan fii hada waxaa isagu ka sii xag jira ciddii tusaalayaal sidaa ku saabsan ururisay oo culammada ka mid a ah. mislu kitaabi min akhlaaqi alculamaa limuxamed sulaymaan raximah llah sida kitaabka min akhlaaqi alculamaa la yidhaahdo oo uu iska leeyahay moxamed sulaymaan raximah llah wa kitaabi alislaamu bayna alculamaai waalxukaam ya kitaabka markaa ku saabsan ee cunwaankiisa la yidhaahdo alislaamu bayna alculamaai waalxukaam islaamku wuxuu ku dhex sugan yahay culammada iyo xukaamta culammada iyo madaxda dhexdooda ayuu ku sugan yahay risaalada la yidhaahdo oo licabdilcasiis albadri raximah ullah wa kitaabi manaahij alculamaa fi lamri bilmacruuf wanahyi cala almunkar waddooyinka culammadu ay ka lahaayeen macruufka in la amro iyo xumaanta in la reebo lifaaruuq assaamuraa'iy aw lahaa sheekhii la odhan jiray faaruuq assaamuraa'i yacni wuxuu sheegay bacdu kutub oo mawduucyadaa ka warramaya oo taraajimtaa wax ka mida tilmaamaya wa arjuu an tara adcafa maa dakaruuhu fi kitaabi cizati alculamaa waxaan rajaynayaa inaad aragto adcafa maa dakaruuhu kay sheegeen labanlaabyadii inaad ku aragto fii kitaabi cizati alculamaa kitaabka cizat alculamaa cunwaankiisa la yidhaahdo oo yasara allahu itmaamahu wa tabcah allah markaa ha fudaydiyo itmaamahu dhammaystirkiisa wa tabcahu iyo taabacadiisa be waa kitaab kale uu sheikhu qorayey weeye marka uu kitaabka qorayey waa miduu waday oo marka alifiyey raximah llah waqad kaana alculamaau cali bn cabdilcaziiz almutawafaa sanata isnayn wa tisciin wa salaasimi'a hijiriya raximah ullah wuxuu sheikhu uhi raximah llah waxay ahaan jireen culammadu yulaqinuuna qaar u laqima tullaabahum ardaydooda xifda qasiidati aljurjaaniy sheekhii jurjaani loodhan jiray qasiidadiisii gabayga ahaa cali bni cabdilcasiis aljurjaani almutawafa miimka waxaa laga soo ikhtisaariyey almutawafa oo la oofsaday sanata isnatayn wa tisciin bacda halaasimia wuxuu markaa dhintay saddex boqol iyo labiyo sagaashan markii hijrigu ahaa yacni kun sano iyo dheeraad baa laga joogaa wakhtigii uu dhintay sheekhaasi raximahullah kamaa najiduhaa si aynu u helayno qasiidadaas cinda cadadin tiro agtood sidaynu uga helayno shamac markaa tiro ahoo min mutarjimihi cidda u tarjamaysay ka mida sidaynu uga helayno wa matlacuhaa waxayna ka bilaabantaa yaquuluuna lii fiika inqibaadun wa inamaa ra'w rajula can mowqifi dulli axjama ara annaasa man daanaahu muuhaana cindahum waman akramathu cizat nnafsi ukrima walow ana ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nnufuusi lacudima qasiidadan ayuu soo arooriyey sheikhu oo qasiidadu way dheerayd laakiin wuxuu ka soo qaatay dhowr beyt buu ka soo qaatay saddex beyt wuxuu tilmaamayaa cizada cilmiga iyo sida loo ilaaliyo yaquuluuna lii fika inqibaadun waxay igu odhanayaan buu yidhi waxaa kugu sugan inqibaadun yacni waxa weeye furfurnaan waxaan ahay oo bimacnaa inaad tahay ruux iska xidhxidhan inaad tahay baa kugu sugan xidhxidhnaansho wa innamaa ra'aw waxay arkeen buu ihi rajula nin oo can mowqifi dulli axjama yacni meesha dulliga yacni ka gaabsado iska daayey yani sharafta inuu ilaalinayo daraaddeed bu waxa dulliga uu ka fogaaday oo isaga daayey ara annaasa man daanaahum wahaana cindahum waxaan arkay buuhi dadka man daanaahum man daanaahumu cidda iyaga ku dhowaata oo markaa waxa weeye aada u dhex gasha agtooda wuu ku liidanayaa waman akramatu cizatu nafsi ukrima kay sharaftoo nafta sharafteedu kay sharaftaana oo waxyaalaha markaa liita aada markaa waxuu isaga ilaaliyo oo ka fogaado naftiisa kala khashaafa ukrima waa la sharfayaa walow anna ahlulcilmi saanuuhu saanahum haddii dadka cilmiga u saaxiibkaa cilmiga ay ilaalin lahaayeen oo dhowri lahaayeen cilmiga cilmiguna waa ilaalin lahaa waa xafidi lahaa qadarkooda iyo sharaftooda walow cadamuuhu fi nufuusi cadama sida uu sheikhu dabdiyey waa la cadama weeye laakiin wuxuu ku saxan yahay la cudima ayuu ku saxan yahay walow cadamuuhu hadday weynayn lahaayeen damiirka haad wuxuu noqonayaa cilmiga fi nufuusi nafaha ay ku weynayn lahaayeen la cudima waa la weynayn lahaa lacadama wuxuu yihi bifatxi daa'i almucjamati almushaara wuxuu yidhi sheikhu lacadama bifatxi daa'i waxay ku sugan tahay da'da in la kor dhigo da'daasoo almucjamati tii dhibicda lahayd ah ee almushaalati alifku ku taagnaa bimacnaa waxa weeye da-da marka la doonaayo dabdun bilxuruf la samaynaayo laba siyood baa lagu sameeyaayo mar waxaa laga soocayaa da'da kale marna waxaa laga soocayaa daadka midna xagga dhigaalkay u dhowday midna xagga nudqiga ayay sharax ku leedahay marka marka laga soocaayo da'da aan dhibicda lahayn almucjama la yidhahdaa waxaad garanaysaa markaa tii dhibicda lahayd inay marka daadka laga soocayana almushaala baa la yidhahdaa ya marka daadka laga soocayana almushaala ayaa lahaha ashawl waa maxay waa rafcigii saruqaadka wey ya yani waxa weeye shawl imka geelu markuu goojinayo waxaa la odhanayaa shaalat adnaabuha yani dabadii bay sare u qaadeen yani waxa weeye ayaa laga tilmaamay ya marka almushaala daadkana waxaa la yahay assaaqita marka saadka laga soocayo waxa la almucjama marka bacda laga soocayana waxa la addaadu saaqita yani saasay u goglanti dee tanna alif oo kale saa loogu taagay marka saa la yidhaahdo ayaa sidii alif ba haddana markaa korka laga saaraya marka dee saray u taagan tahay marka labadii wuxuu isugu daray midna laga soocayey daada midna laga soocayay daadka ayuu labadiiba isugu daray marka bifatxi daa'i bay ku sugan tahay ibnu cusaymiin waa odhanayaa nadar baa ku jira hada dabdu fiihi nadaru cadama in la yidhahdo nadar baa ku sugan buuri waaldaahiru walow cadamuhu fi nufuusi lacaduma daad xaggii macnuhu ka saxay laakiin xaggii shicir ahaan ma saxin oo wuxuu yidhi marka sida muuqataa waa inay marka ahayd walow cadamuuhu fi nufuusi lacaduma cilmigaa weynaan lahaa ama shaksiga ayaa marka waxa weeye weynaynaya weynaan lahaa dadka agtiisa ay lakana macnaahu lakana cinda annaasi cadiiman lakinahum lam yucadimuuhu fi nufuusi bal ahaanuhu wabadaluuhu likulli qaalin warakhiis yani saasuu u sheegay marka macna ahaan waa saxay laakiin nadmi ahaan baa jabaya wasniga gabaygu waa jabaya lacaduma haddii la yidhahdo ya waana baxru tawiil wey oo markaa faciilun mafaacilun yani markaa ay noqonayso facuulun mafaacilun marka lacudima baa saxdu markaa noqonayso lacudima waana sida markaa kutubaha qaarkood u dabdiyeen in caynka la godo dacdan iyadoo shidan la hoos dhigo sheekhu mawduuca halkan uu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay sharafta cilmiga in la ilaaliyo cilmigana qadarkiisa aan hoos loo dhigin ujeedooyin liitana cilmiga aan loo adeegsan dadka marka waxa weeye madaxda iyo yacni marka waxa weeye tujaarta iyo kuwaasna aan laysu dullayn oo dee haddii laysu dulleeyo la noqdo un qaar marka addimadooda ku sugan oo la noqdo dee cilmiga sharaftiisii baa hoos loo dhigaya haddii waxa weeye loogu adeego marba baatilka ah dee cidila timaado la doono in lagu daafacana dee qofkiina waa ku eh, diintiisii waa ku kharribmaysa tadayunkiisii ayaa kharibmaya dadkiina waa luminaya oo dee wax baatil uu doonayaa in la yidhaahdo marka la yidhahdo masalada noocaasa saaya saasaanu yeellaye haye marka bal hadal dadka la hadalo waxaa tidhahdaa markaa waxba weyne kuma jiraan ya oo deedna baatil walba la doono in lagu daafaco dee cilmigii in loo adeegsado aayaadkii la taxriifiyo waa arrin marka waxa weyaan yani markaa xun wey waa arrin xun wey waxaa la yidhi berigii ingiriiskii ayaa sheeko waxaan ku maqlay wadaad baa yidhi waa ulul amri o dee waa madaxdii madaxdana la atiica layn amra oo ilaahay waa ki yidhi atiicu llah wa atiicu rasuula ulil amri allah atiica rasuulkiisa atiica kuwa amarka iyo madaxnimada u saaxiibkan atiica gaalka ingiriisku leeyahy halla ateeco ya markaasaa la yidhi sheekh hebelow minkum baa ilahay yidhi minkum wa ulil amri minkum idinka idinka mid a ah. markaasu wuxuu yidhi ba la yidhi waxaa loo jeedaa min jinsikum oo bani aadam ka mid ah muminiinta ka mid aa ah loo jeediy mugti ya dabeedna wuxuu yidhi waxaa loo jeedaa dee noociinuu ka mid yahayoo waa aadami waa bini aadam asal baa ka soo wada jeedaa aadam iyo xawaa baa idin wada dhalay waa taxriif ya yacni saa la yidhaahdaa adiladii sharciga ahaa la bedelaayo oo waxaan looga jeedin lagu xambaarayo yacni saa wey saa madaxda marka waxa weeye sharciga waxay kaga inxiraafaan muslimba ha noqdaane dee laguma ateecayo laguma ateecayo madaxda marka waxa yacni sharcigu eh, ogol yahayna waa dee waxa weeye waa inay asalkii islaamnimada u suganta ya laakiin ruux hadduu gaal yahay wax wilaayo ah kuma leh muslim hadday wilaayo caama tahay hadday wilaayo khaasa tahay midnama ya wuxuu sheekhu tilmaamayaa in eh, bal la raajaco taraajimtii culammada iyo siirooyinkoodi iyo tawaarikhdoodii iyo sida cilmiga sharaftiisa ay u dhowri jireen aad waa in markaa loo ilaali aad loo eegaa kutubaha culammadu ka qoreen taraajimta culammada iyo siday cilmiga u sharfi jireen u dhowri jireen waa in markaa waxa la ilaaliyaa waa in marka waxa yani markaa la raajacaa sharafta cilmigana la ilaaliyaa waxaa la soo naqliyey wakhtiyadii boqoradii cabbaasiyiinta boqor ka mida ayaa imaam a'imadii cilmiga ka mida ayuu ku yidhi markaa noo kaalayo caruurtayda kaalay wax u dhib inuu imaam maalik ahaa waan u malaynaya dabeedna wuxuu yidhi waa qarnigii labaada hijiriga wuxuu yidhi alcilmu laa ya'tii walaakin yu'taa ilayhi cilmigu isagu ma yimaadee waa loo yimaada haddaa cilmi doonaysaa noo kaalaya ya yani sharafta cilmigu tilmaamaya sharafta cilmiga ayuu tilmaamaya calaa kulli xaal taasi waxay dadkii cilmiga sharaftiisa garanayay baa siaa loola hadli jiray laakiin awqaadda qaarkood dee inaan munaasib ku ahayn baa laga yaabaa oo dadkii waxa weeye cilmigii hadday ka daciifeen oo tadayunkii daciifay oo sharaftii cilmiga da aynay garanayn ila waxay garanayeen sharafta cilmiga saas aawadeed waxay ogaayeen inay culammadu ka sharaf badan yihiin saasay ogaayeen mar baa lagu yidhi haaruun rashiid sharaftii addunya wax kaa maqan oo kuu haray ma jiraan baa lagu yidhi dee intuu xukumayey dee wuxuu xukumayay min mashaariq alardi ilaa maqaaribiha bilaadka islaamka oo dhan baa wada hoos imanayay mulkigiisu saddex qaaradood buu gaadhayay saddex qaaradood ayuu ka dhexeeyey intuu ka talinaya waxay addunya dhan ya afartan dowladood inay ka taliyaan inay ka badnayd baa laga yaabaa markaasuu yidhi haa markaasuu wuxuu yidhi haa sharaftii waxbaa iga maqan sharaf aanaan gaari karin baa iga maqan oo maxay inaan xalqad cilmiga soo fadhiisto oo dabeedna markaa laygu yidhaahdo maxaad markaa xon yani xadiis maxaad haysaa aan dabeedna yidhahdo xaddasanaa fulaanun can fulaani can fulaani qaala qaala rasul llahi sala allahu alay wasalam kada wa kada oo aniga magacayga iyo rasuulka sifadiisu isku sadar ku qoranto oo sharaftaana iga maqan buuli ya in soo wariyo yani markaa xalaqaadka la soo fadhiisto yani marka waxa aan sanadka taxo hebel baan ka maqlay hebelle hebel buu ka maqlay hebelle hebel buu ka maqlay ya hebelle rasuulku ka maqlay sala allahu alayh wasalam inuu saa saa yidhi oo deedna ay qoranto magacayga iyo waxa weeye markaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam sifadiisa ama magaciisa isku sadar ay ku qoranto sharaftaas iga maqan marka waa dadkii sharafta cilmiga garanayey baasaa loola hadlay laakiin dadka marka waxa weeye de kole daciifay ee hadda markiisa marka waxaan yani ay sharaftii cilmigaba qaar badani ayna saaba u garanayn waxay u sii baahan yihiin in lagu soo dabaalo marka wakhtigaasoo kale waxa u munaasib noqon karta dee haddii ay markaa dhagaysan karaan wacdiga ay ogol yihiin markaysaa in wax loo sheego in loo tago wax loo sheego waxaa la yidhaahdaa alfataawa tatagayur bitagayur alaxwaal fataawuhu waxay isku bedeshaa xaaladuhu inay isbedeleen daraaddeed haddii curfiyada iyo caadooyinka iyo azminada iyo amkinada iyo ashkhaasta iyo bi-aadka waxyaalahaasa haddii ay ku kala duwanaan karto saas aaweed buu ibnu cusaymin wuxuu odhanaya qowl musanif yanqasimu qismayn ilaa qismayn buu ujeeda sawaabun wa fiihi nadar fa siyaanatu lcilmi wa wa ximaayatu janaabihi laa shaka anahu cizun wa saasuu markaa usoo waday ilaahu ka yidhi walaakin kownu linsaani laa yasca bihi ila ahli dunya walaa yaqifu cala actaabihim walaa yabdulu ilaa hayri ahlihi wain caduma qadru fihi tafsiil daed wuxuu u kala saarayaa inuu uga jeedo adduunyo iyo inuu cilmiga inuu u sheego bes uga jeedo marka hadduu uga jeedo adduunyo inuu ka raadinayo waxay noqonaysaa dulli hadduu laakiin uga jeedo marka waxa weeye inuu cilmigu u gaadhsiiyo aanu adduunyada ka doonayn oo xujada ku oogo dee taas waa ka duwanta taas waa ka duwanta haddii markaa waxaweye ay ka diiqadoonayaan cilmigii o ku dhegaysanayno waxba kaa maqlayn oo waxaweye markaa eh, aynay eh, kaaba dhegaysanaynba xaaladda noocaasna in loo tagaa ma fiicna laakiin haddii ay kaa dhegaysanayaan oo ku maqlayaan oo ay ku farxayaan inaad u tagto oo yacni marka ay wax kaa dhegaysanayaan xaalka noocaasa in loo tagaa fiican eh, toddobiyo afartan qodobka ah weeye oo isaguna aadaabtii kusii tacalluqaaya siyaanat lcilmi cilmiga in la ilaaliyo in balagta mansiban fatadakar ana xabla alwasli ilayhi dalabuka lilcilmi wuxuu yidhi haddaad gaadho mansiban shago haddaad gaadho iyo martabo yacni markaa madaxeed martabo madaxnimo ah fatadakar ana xabla alwasli ilayhi talabuka lilcilmi waxaad ogaataa xadhigga aad ku gaadhay inuu yahay doonista cilmiga aad doontay fa bifadli illaahi suma bisababi cilmika balagta maa balagta min wilaayatin fi tacliim fadliga ilaahay sababtiisa iyo galladda ilaahay sababteeda suma bisababi cilmika intaa ka sokowna cilmigaaga sababtiisaad balaqta ku gaadhay maa balaqta waxaad gaadho min wilaayatin madaxtinimo ah fi tacliimi aad marka waxa baris marka waxa aad barayso cid aad wilaayo ku hesho oo bimacnaa aad mas-uul ku noqotay inaad wax barayso eh, imaaro xagga markaa barista ku saabsan aw ilfutya ama fatwada ku saabsan aw ilqadaai ama yacni marka qadaaga iyo maxkamadaha ku saabsan wahakada bimacnaa haddii jagooyinka wax ka mida lagu dhiibo wax lagugu dhiibay oo lagugu xuray qaadi noqo lagu yidhi ama mufti noqo ama la yidhaahdo marka waxaa yani tacliimta saa u maamul yani cilmigaad ku gaadhay yani fadliga ilaahay ka sokow cilmiga ayaad ku fa faacti lcilma qadrahu sii cilmiga qadarkiisa iyo sharaftiisa wa xadahu iyo dheeftiisa sii oo min alcamali bihi camalfalka lagu camalfalaya ah wa inzaalahu iyo dejinta la dejinaya ah mansilatahu meeshiisi iyo maqaamkiisi la dejinayo waxdar maslaka man laa yarjuuna lilaahi waqaara ka digtoonow maslaka man dariiqakii laa yarjuuna lilaahi waqaarak ilaahay aan u rajaynayn yacni markaa weynayn aan markaa waxaan weynaynayn ama ilaahay aan ka baqanayn weynaynay weynaynayaan daraaddeed aan uga baqnayn aayaddii suuratu nuux waxay ku fasireen culammadu waxaa ka mid a in markaa la yidhaahdo tacdiim inay ku fasiraan tacdiim inay ku fasiraan laa tucadimuhu xaqa cadamati aydaan weynaynayn weynayntuu xaqa u aladiina yajcaluuna asaasa xifda almansib kuwaasoo ka yeelaya yacni asaaska ay ka yeelaya shayga marka asal ahaan ay u rabaanba shagadun inay ilaaliyaan yani kuwaasi qaar dee ilaahay qadarinaya maha buliy fayatwawna alsinatahum can qowli ilxaq waxay ka duubayaan oo ka laabayaan carabadooda hadalka xaqa inay ku dhawaaqaan oo ku hadlaan wa yaxmiluhum xubu lwilaayati cala almujaaraat wuxuuna ku xambaarayaa madaxtinimada jacaylka ay jecel yihiin cala almujaaraati waafiqitaanka madaxda ay iska waafaqaan marba waxay la yimaadaan mujaaraadka waxaa loo jeedaa siday rabaan bay ula soconayaan waa muwaafaqa wax walba ay ku waafaqayaan falzam raximaka allaahu almuxaafadata calaa qiimatik laazima ku dadaal raximaka allahu allah ku naxariistay almuxaafadata ilaalintaad ilaalinayso calaa qiimatika qiimahaaga bixifdi diinika waxaad ugu dadaashaa inaad ku ilaaliso qiimahaaga bixifdi diinika diinkaaga inaad ilaaliso diinkaaga inaad ilaaliso tadayunkaaga iyo wa cilmika cilmigaaga inaad ilaaliso wa sharafi nafsik iyo sharafta naftaada inaad ilaaliso bixikmatin wa diraayatin wa xusni siyaasa aad ku ilaaliso xikmad sileh iyo aqoon iyo maamul fiican aad ku ilaaliso ixfad illaaha yaxfadka xadiiskii nebigu soo qaatay calayhi salaatu wasalaam oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ixfad illaaha ilaahay ilaali ilaali allah yani taacadiisa ilaali iyo xurmadiisa iyo dikrigiisa yaxfadka allah waa ku ilaalinaya haddaad ilaaliso waa ku kaalmaynaya waa ku difaacaya waa ku ilaalinaya ixfad illaha fi rakhaa'i yaxfadka fi shidda yacni allah ilaali markaad ladnaanta iyo barwaaqada ku sugan tahay ya iyo nicmada yaxfadka allah wuxuu ku ilaalinaya fii shiddati markaad dhibaatada ku sugan tahay oo dhibaatadii buu kaa samata saaraya waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja ku kastoo allah ka baqa allah wuxuu yeelayaa faraj iyo meeluu ka baxo ayuu yeelaya sheikhu waxa uu tilmaamayaa masaladii hore aan ku yaro laabtee horta ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa dadka qaarkood marka ay wax sheegayaan waxaa laga yaabaa dee in dadkii markaa waxa weyaan ay ka daalaan oo markaa waxa ay dhegaysan waayaan marka dadka hadday waxaweyaan yani ay dhegaysan waayaan waxyaalaha dareenkooda lagu soo jeedinayo in lagula hadlaa fiican ashyaada marka waxa weeye cajiiba ama hariiba haddii loo sheego kale waxaa laga yaabaa inay soo jeestaan oo nashaad yeeshaan masale masaa'iloo kale la weydiiyo oo dabeedna markaa looga jawaabo masaa ay yihiin yani masaa'il ay hariibsanayaan dadkuna waxay jecel yihin waxyaalaha kharaa'ibta ay jecel yihin faannaasu yuxibuuna algharaa'ib masaaisha markaa uu sheegay waxaa ka mid a ah hadaynu wax ka tusaalayno hal yumkinu an tasbuta alumuumatu fi aradaaci duuna alubuwa ma dhici kartaa qofku inuu yeesho hooyo xagga naaska ah oo aanu aabba xagga naaska aanu yeelan naasnuugu dee waa tallaabayaa ya yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min anasab naasnuugga waxaa ku xaaraan noqda inta nasabka ku xaaraan noqota in la mida ya oo wuxuu jira markaa waxa weeye hooyo xagga naaska siday u jirtaa aabba xagga naaska u jiraa oo adeer xagga naaska u jiraa oo dee abti xagga naaska u jiraya wahaakada oo walaal xagga naaska u jiraya saasuu markaa u soconaysaa hooyadan ilmaha nuujisay ee aan dhalin iyadu kii markaa waxa weeye irmaaneeyey ee u sababta ahaa wuxuu noqonayaa aabbihii xagga naaska wa abun fi radaac ya nusuustii adiladuna waaba sheegtay walaalkiina wuxuu noqonayaa dee adeerkii xagga naasuu noqonaya waa kay xadiiskii caaisha ku soo arooray ee saxiixaynka caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha ina aflaxa akha abilqucaysi ista'dananii falam aadan lahu faqaala lii iidan lii fainii cammuki caaisha waxay tidhi ninka aflax la yidhaahdo nebigay u sheegaysa calayhi salaatu wasalaam oo abilqucays la walaal ah baa iga idan dalbay inuu ii soo galo anna uma idmina uma ogolaan ya xadiisku wuxuu ku sugan yahy fi saxiix albukhaari waa fi saxiix markaasaa umaan idmin bay tiri markaasuu igu yidhi i idan adeer baan ku ahaye adeer baan ku ahaye i oggolow inaan kuu soo golo maxaarimtaadan ka mid ahay adeer baan ku ahay markaasaan ku idhi walaalkaa ima nuujine dee ooridiisaa i nuujisay ooridiisaa i nuujisay walaalkaa ima nuujin markii dambe markay nabiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu ku yidhi iidan lahu fa innahu cammuk u idan adeerkaa weeyaan marka de radacadu saasay u faafaysaa haddaba ma jiri kartaa inuu qofku yeesho hooyo xagga naaska oo aabbe xagga naaska aanu yeelan waa masalada sheeku keenaya masaa-ishuu keenaya ka mid tahay waa inu ka tusaalayanna haa way dhici kartaa tusaalaheedu waxay tahay masalan qof dumara ayaa nin baa qabay waabuu talaaqay ninkii gabadha ninku waxau talaaqay iyadoo dee uur leh oo sidkeedii dhow yahay ayuu furay waxay ku cadad baxday inay ilmihii dhigtay caanaha ku yaallee dee markaa waxa weeye laga shaqi karo waxa u sabab ahaa ninkaas isaga irmaaniyey ilmo yaroo qora haysatay nuujisay waxay nuujisay saddex naasnuug masalan saddex goor bay nuujiso ilmahaasi caanaha ka dhargay naasaheeda saddex goor keliyu jaqay nisaabkii ma dhammaystirno kadib markaa gabadhii way eh, ilmihiiba naaska ka daysay ay horey nuujinaysay naasi waa gureen nin kalea markaa waxaa guursaday nin kale ayaa guursaday markay umushaybada markaysaa mid kale lagu meherin karaa ila waa cadad baxday markay nuujinaysaba waxaa dhici karta nin kalaa qaba yacni horay marka waxa weeye u uraysatay haddana haddana si dhaqsay u dhashay muddadii labadii sano oo naasnuugaan dhammaystirmin ayaa haddana markaa mar labaad intay irmaanaatay gabadhii ayaa haddana laba goor ayay markaa ilmihii jaqsiisay xagga hooyada haddii laga eego nisaabkii naasnuugu waa dhammaystiran yahay oo shan goor bay nuujisay laakiin saddexda horena nin baa u sabab ahaa labada dambena nin kalea u sabab ahaa intubana waxay dhaceen ya waxay dhaceen filxawleyn hooye xagga naaskaabuu ilmahaasi leeyahay aabbe xagga naaska amale ah waalcaksu sidaa lidkeeduna waa jiri kartaa oo maxay tahay nin baa wuxuu qabaa laba dumar ah labadii dumariba waa dhaleen ilmihii marka waxaa weeye marna waxa la shaksiiyey yacni gabadhan minweynta ahayd marna waxa la jaqsiiyey ta minyarada ahayd nisaabkii waa dhammaystirmay laakiin hooyo kasta uma dhammaystirno nisaabkii naasnuugu midna saddex bay nuujisay midna labay nuujisay midna laba goor bay nuujisay midna saddex goor bay nuujisay laakiin labadaba waxa u sabab ahaa nin qura aabbe xagga naaska a buu hooyo xagga naaska a male ya waa masaa-isha bay ka mid tahay mawduucan kale ka warramaya waxay ku saabsan tahay siyaanada cilmigu ku tacalluqaa marka halkaa iskaga joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk